Ah, bismi illaah waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi taa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu alifay oo su-aalaha iyo jawaabaha ahaa caqiidada ku saabsanaa waxaan maraynaa su-aashii laba iyo kontonaad shiikhu su-aashan buu isweydiiyey maa daliilu asmaa'i alxusnaa min alkitaabi wasunna asmaa'da wanaagsane alla uu leeyahay magacyada wanaagsane alla uu leeyahay daliilkoodu muxuu yahay oo kitaabka qur-aanka ah ku jira iyo xadiidka rasuulka sal ly slm jawaabtii waxay noqotay qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi sharaf badnaaye weynaaye walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu bihaa alla waxaa u sugnaaday magacyo wanaagsan baa u sugnaaday ee fadcuuhu bihaa ugu yeera oo ugu waca marka ku magacaabana waa lagu fasiray wixii aad rabtaanna ku weydiista waa lagu fasiray wadaru aladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi kana taga oo ka fogaada kuwa ilxaadka ku sameeya oo qalloociya magacyada alle waxbay ku daraan waxna waa ka nuqsaamiyaan ama taxriif bay ku sameeyaan oo duulanan mudnayn bay ku tilmaamaan sida nimankan mushrikiinta ah la sheegay almanaat waxa ay ka keeneen baa layidhi almanaan allaat waxay ka keeneen baa layidhi allah alcuza waxay ka keeneen baa layidhi magaca alle alcasiiz ah marka meeshaasay taxriif iyo eebdarre ku sameeyeenoo ay ku magacaabeen waxaan mudnayn amase in loo yeelo asmaadii macaani aan alla iyo rasuul aanay iyagu maaragtay muraadkoodi ahayn oo macnaha in la taxriifiyo sida dadka qaarkood ay u taxriifiyaan asmaadii alleh wa qaala subxaanahu allahna wuxuu yidhi qul idcu اllaha aw idcu الraxmaana ayamaa tadcuu falahu اlasmaaءu اlxusnaa qul waxaad ku tidhaahdaa baa la yidhi rasuulka alla sal ly slam waxaa la sheegay inay kuwan gaaladaahu markay maqleen rasuulka allo maarata magacyada alle qaarkood sheegaaya inay yidhaahdeen allah keliya maarata caabuday waxaasuna leeyahay isaguna waxyaabo badbadan buu sheegaya waxaad ku tiraahdaa udcu llaaha alla maaragtay magacaas ku magacaaba aw idcu raxmaana ama magacaas raxmaana ku magacaaba ama barya alle oo yaa allah dhaha ama barya raxmaan oo yaa raxmaan dhaha wax aad baryaysaan waa hal rabbiyo waaxida sababtoo ah magacyada alle kulligood waa wada wanaagsan yahy mid walba waa wanaagsan yahay magac kastoo aad ku baridaan waa alle waa waaxid aya maa tadcuu mid alle midkaad ku bariisaan alle falahu alasmaa'u alxusnaa buu leeyahay marka rabbiyo kala duduwan oo badan ma aadan baryin adigu hal rabbi waad barisay oo musamuhu waa waaxid magacyadu ha bataane laakiin kalna magacaabaayo oo magacyadaalahu waa mid keli ah marka magacyada badani maaragtay musamo badan ma keenaayaan mana tilmaamaayaan wa qaala allahu caza wajal alle wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu alasmaa'u alxusnaa alle kuu xaq lagu caabudaa ma jiro isaga moogiye lahu alasmaa'u alxusnaa alle wuxuu leeyahay oo u sugnaaday magacewa wanaagsan baa u sugnaaday wa hayruhaa min alaayaati iyo kuwaas lasoo sheegay kuwaan ahaynoo aayadii alle ka mid ah yaa deliil ah waa xaggii qur-aanka magacyada alleh deliil qur-aan ah, haddii la rabo waa aayaas laguu soo sheegay iyo aayada kaleba wa qaala nabiyu sala lla ly slm rasuulka allana wuxuu yidhi ina lilaahi tiscatan wa tisciina asmaa alla waxaa uu sugnaaday oo uu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey riwaayad maarata uu bukhaari leeyahay waxaa ku jirta mi'atan ilaa waaxidatan waa la sii adkeeyey waa boqol hal dhiman man axsaahaa dakhala aljanna qofkii kooba wuxuu galaa jannaduu galaa marka ninkii macaanideeda bartaa ee ku camal falaa hadduu raasiq arko ama rasaaq arka risqigii allow ku kalsoonaadaa hadduu kafuur arko wuxuu rajeeyaa maaragtay dembi dhaaf buu rajeeyaa raxiim hadduu arko naxariis buu maaragtay alla ka filaa ka fishaa marka waa eh, aqoonna waa u yeelanayaa waana uu maaragtay eh, camalfalna waa uu jiraa culamada qaar baa waxay ku fasireen sidii khataabi oo kale mm, yacni wuxuu ixtimaalaa xadiidkaani wejiyaal kala duwan buu ixtimaalaa ixtimaalaaho waxaa ugu cadcad buu yidhi in maaragtay la tiriyo oo eh, sagaal iyo sagaashankii uu qofku dhammaystiro ee qaar inuu ku kaaftoomo ma aha ee dhammaan sagaal iyo sagaashankii buu alla ku baryayaa oo uu alla maaragtay ku ammaanaya dhammaantood markaas wuxuu helayaa ajirkii maaragtay meeshan lagu ballan qaaday oo ah in jannadii la galo waxaa kaloo lagu fasiray ixsaaga itaaqa iyo awood baa lagu fasiray marka waxaa la leeyahay qofkii magacyadaas maarata xaqooda uu istaagi karo awooddaas leh iyo inuu waxa ay keensanayaan ku camal falo waa in macaanideedii maaragtay uu ku cibro qaate eh uu naftiisa ku maaragtay ku laazimiyo wixii keensanaayeen waa sida haddaat aan sheegayna rasaaq hadduu uu arko risqigu wuu ku kalsoonaadaa hadduu raxiim uu ku hadlo raxmad alluu rajeeyaa haddii kafaar uu ku hadlo dembi dhaaf buu alla ka rajeeyaa wuxuuna og yahay khayrkay shartuba allah inay xaggiisa ka ahaadaan wax la wadaaga aanay jirin addaaru naaficu hadduu yidhaahdo sidoo kale wuxuu markaa ictiqaadiyaa arrinkaasuu ictiqaadiyaa oo dhibkiina alluu ka magangala naafigiina alluu ka rajeeyaa taas marka ka tusaale qaado wejka saddexaadu muxuu yahay waa qofkii caqli u yeesha oo fahma oo cilmi ahaan kooba duu xasaatin haddii la yidhaha carabtu waa qof caqli leh iyo aqoon baa laga wadaa marka daahirka xadiidku wuxuu leeyahay khataabi in maarata magacyadu ay kuwan ku kooban yihiin baa xoogaa ka muuqanaysaa haddii mafhuumulcadad wax la yidhahdo la qaato laakiin culammadu uma badna in mafhuumulcadad ay qaataan laakiin xasrigu wuxuu ka imaanayaa un man axsaahaa dakhala aljanna qofkii koobay jannaduu galaa oo mubtadii khabarkiis waa halkaas marka sagaal iyo sagaashankan waxay la gaar yihiin fadiilo aanay magacyada kale alle aanay lahayn oo haddii la kooba in janno la gedaayo ah jumhuurku saasay u badan yihin imaam nawowi asagu wuxuu leeyahay nawowi wuxuu leeyahay xadiidkan kuma jiro in lagu koobayo magacyada alle sagaal iyo sagaashan oo sagaal iyo sagaashankaas waxaan ahayn male alle in la leeyaha ma aha waxaana taa ku tusinaaya xadiidkii imaam axmed uu wariyey oo ibnu xibbaanna uu tasxiixiyey oo ibnu mascuud laga wariyo marfuuca ahaa as'aluka bkuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabika aw callamtahu axadan min khalqika aw istaaharta bihi fii cilmi اlgeybi cindaka saasaa xadiidka ku jirta sida maaragta hadda kitaabkaba noogu imaan doonta waaba kan hadda ku xigaba xadiidkan marka waxaan umaleyna haddii aan laqbayno uma baahninba inaan maaragtay eh, aan eh, maaragtay eh, ku noqono warkii warkii nawowiyu hadda ku dhex jiraa moogta wuxuu ku leeyahay kaasi wuxuu kutusinayaa inuu allah uu leeyahay magacyo aanay maaragtay aan qofna garanaynin oo asagu la gaar noqday addoommada qaarkoodna magacyada qaarkood buu baray laakiin waxaa dhici karta buu leeyahy inay sagaal sagaashan ka mid yihiin ixsaagaas marka eh, wuxuu leeyahay eh, sancaani saaxibu subul salaam wuxuu leeyahay waxaa maarata macnihiis uu yahay waa in la xifdiyo kaasaana daahira buu ku leeyay sababto riwaayaadku ayagaa isfasiraya riwaayad oo xifdiga sheegaysaa jirta wuxuu leeyahay haddii aad tiraahdo su-aal weydiiso aad tiraahdo see maaragtay arrintu ku dhammaystirmaysaa in la yidhaahdo eh, xifdi laga wado sida culamo badan ay qabaan oo muxaqiqiina koox muxaqiqiin ay qabaan iyadoo cadadkii yani asmaadana xadiis saxiix aanu ku soo aroorin ila xadiidka tirmidi ee asmaada alle sheegaaya xadiidkaas waa daciif asagu leeskuma khilaafsana inuu daciif yahay oo ibnu xajar wuxuu leeyahay waa mudraj nin uun ruwaaddi ka mid a yaa ku dhex darayo macnaha magacyadan maaragtay sheegay isdaba tixan ee sagaal sagaashanka ee tirmidiga ku jira marka wuxuu ku jawaabay marka waxaa dhici karta buu ku leeyahay in macnaha laga wado qofkii xifdiya wax allo wixii qur-aanka ku soo arooray ama xadiiskii saxiixaa ku soo arooray sagaal iyo sagaashan haba ka bataane qofkaasi sagaal iyo sagaashanka waa uu xafiday ile waxay uun maaragtay waxaas tirada badan sagaal sagaashankii uun qayb ka mid ay noqonayaan sagaal sagaashankii waa uun qayb ka mid ay noqonayaanoo sagaal iyo sagaashankii baan ku dhaafaynin waay marka asmaadii ka raadi kitaabkii iyo sunnadii xifdina sagaal sagaashanka waad wada helaysaa waay marka macnuhu oo ku dhaafi maayaan wa huwa fi saxiix xadiidkaas marka waa xadiid marka maarata saxiixa oo macnaha bukhaariyo muslim baaba wariyey yani saxiixayn in la yidhaha kusii fiicneed wa qaala sal l sl rsulka alle wuxuu yidhi as'aluka allaahumma rabbiyow waxaan ku weydiisanaya waa xadiidka daatay nawowi uu soo qaadanaya waxaan allow ku weydiisanayaa oon kugu weydiisanayaa magac kasta waa ku tawasula magacyada allow ku tawasula soo ma jeeda bikulli ismin huwa laka magac kastoo allow adiga kuu sugnaaday oo samayta bihi nafsaka naftaada aad ku magacaawday daatadaadii aw anzaltahu fii kitaabika ama aad kutubtaadii ku dejisay kitaabka hadda lagama wado qur-aanka keliya lagama wada ee jinsiga kutubtaa laga wadaa w kitaab soo dejiye waay aw callamtahu axada min khalqika ama aad bartay qof khalqigaadii ka mida ambiyadii aan ugu horaysay aw ista'tarta bihi ama aad la keli noqotay fii cilmi اlgheybi cilmi heybka cindaka adiga agtaada aad kula geli noqotayo aan qof kale kula ogeyn waxaan allo ku weydiisanayaa mafcuulu bihiga marka waa kana ahaa marat masdarka meeshaan laga qaadanaya mafcuul bihi ah an tajcal alqur'aana alcadiima rabiica qalbii yani jacla alqur'aana alcadiima rabiica qalbii in aad ka dhigto qur-aankii weynaa qalbigayga gugiisa gugu marka maxaa la yidhaha soomaalidu waa middan waa midda udhexaysa macnaha jiilaalka iyo xagaaga inta udhexaysa la yidhahdaa xilliga udhexeeya yaa la yidhahdaa waana xilli roobaad marka raaxadii qalbigeyga ka dhig waay macnaha ila markaas waa barwaaqaa jirta iyo roob baa jira marka qur-aanka waxaad ka dhigtaa mid maarata qalbigeyga uu ku raaxaysto uu ka faa'iideysto alxadiid marka xadiidka sii akhri buu ku leeyahay waayah su-aasha saddex iyo kontonaad maa mihaalu alasmaa'i alxusnaa min alqur'aan muxuu yahay tusaalaha magacyada alle wa wanaagsan ee qur-aanka ku jira yani awal daliil baa laga hadlayay oo kitaabkii sunnada macnaha adiladii in maarata magacyo wanaagsan uu leeyahay ku tusinaayey noo sheeg bay ahayd waa tii labaiyo kontonaad waan soo dhammaynay tani waa maxay tusaalooyin baa la rabaa oo xaggii qur-aanka maaragtay ah oo magacyadii alla ah jawaabtu marka waxay tahay waa midlu qowlihi tacaalaa alla qowlkiisa uu yidhi oo kale ina allaha alle kaana wuxuu ahda caliyan kabiiraa mid maaragta sarreeya oo weyn wax walba alla waa ka wenya kibriyaaga allana waa sharafti alle baa laga wadaa ina allaha alle kaana wuxuu ahda latiifan khabiira mid cilmigiisa uu xeel dheer yahay oo wax walba baatinkooda og innahu alle kaana wuxuu ahda caliiman qadiiraa mid cilmigiisu waxaa dheer yahay oo awooddiisu ay badan tahay in allaha alle kaana wuxuu ahaaday samiican basiira mid maqalkiisu wuu xeel dheer yahay araggiisuna wuu xeel dheer yahay wax walba arka in allaha alle kaana wuxuu ahaaday casiizan mid maaragtay xoog badan buu ahaado haalib ah xakiiman falsan in allaha alle kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid maaragtay dembiga astura raxiiman naxariis badan inahu alla bihim ayaga ra'uufun mid u turid badan waayo raxiimun naxariis badan wallaahu allana ghaniyun waa mid deeqteen oo khalqigiisa ka deeqtoon xaliimun dulqaad badan innahu alle xamiidun waa mid lama hadiyo majiidun oo maaragtay aad u sharaf badan ina rabbii rabbigay calaa kuli shayin xafiid wax walba waa kii ilaaliya ina rabbii rabbigay qariibun mujiib waa mid dhow oo ajiiba dacwada iyo ducada in allah alle kaana wuxuu ahday calaykum raqiiba ilaaliya ayuu dushiina ahaaday wakafaa bilaahi allah ku filan wakiilan kula wakiisho iyo waxdaberid ku filan wakafaa bilaahi allah ku filan xasiiban mid maaragtay xifdiya amaasha addoommadiisa oo ku xisaabiya wakaana allahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin muqiitaa wax walba alla wuxuu ahaaday midkii ilaaliya awoodna u leh oo maaragtay eh, shaahidu ah xifdiyana annahu calaa kulli shayin shahiid waxaa ka horaysa awalam yakfi birabbika rabbigaa muwaanu ku filayn macnaha daliil ugu filayn in qur-aankii uu xaq yahay oo kii la yimid uu maaragtay run sheegaayo alla marag ahaantiida marag ahaantiisa iyo inuu alla wax walba maaragtay uu arkaayo muwaanay ku filayn oo wax walba og yahay oo ku filan tahay inahu alla bikuli shayin wax walba muxiiطun waa kii kooba wa qaala tacala alla wuxuu yidhi huwa alawalu walaakhiru walظaahiru walbaطinu wa huwa bikuli shayin caliim alle waa midkii horeeyo awalka ahaa waa kii dambeeyey oo wax ka dambeeya aanay jirin waaldaahiru waa kii sarreeyey waalbaatinu waa kii dhow wa huwa bikuli shayin caliimun wax walbana alle uu cilmi badan yahay huwa allahu aladii laa ilaaha illa huwa caalimu اlghaybi washahaadati huwa araxmaan الraxiim huwa allahu aladii laa ilaaha illa huwa almeliku اlquduusu salaamu اlmu'minu اlmuhaymin alcaziizu اljabbaar almutakabiru subxaana allahi cama yushrikuun huwa allahu alkhaaliqu اlbaari'u اlmusawir lahu alasmaa'u اlxusnaa labadaas aayadood hadda ka hor baan soo fasirnay xaggaa loogu noqon karaa wakayra min alaayaat wabillahi towfiiq